لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaaب الشharيكة شharيكadii buu ku saabsan yahay shirkaduna waxaa weeyaan maa yakunu bayna اثنayni fasaacida min الاkhtilaaط wax laba qof iyo ka badan ay isku leeyihiin ayaa waxaa la yidhaahdaa sharika ama shirka shirkaduna waxay mararka qaar ku xasishaa bikayri qasdin min ashuraka labadan qof ee shurakada noqday wax isla yeeshay ayagoon u qasdinbay mararka qaar shirkad noqon karaan sida irtiga iyo dhaxalka oo kale qof baa dhintay xoolihiisii dadkii dhaxalkiisa lahaabaa shirkad ku ah waxay u qasteen oo raadiyeen maaha qadar allow ku yimid fuqahadu waxay qaybiyaan shirakaadkay qaybiyaan ilaa qaybo dhowray u qaybiyaan oo sharikatu abdaan iyo sharikatu canaan iyo muxuu ahaa sharikatu wujuuh iyo sharikatu almufaawada ayay u qaybiyaan ay isku waafaqsan yihiin inay banaan tahay iyo ay isku khilaafsan yihiinba way jirtaa laakiin midka ay isku waafaqsan yihiin dhammaantood ee ijmaacba qaarkood ay ka cabireen waxaa weeyaan shirkadda la yidhaahdo almudaaraba mudaarabadana macnaheedu waxaa weeyaan in laba qof ay heshiiyaan midna maalkii iyo xoolihii buu keenay oo ula soo shirgalay midna maaragtay xooggii iyo muxuu ahaa shaqadii iyo camalkii ayuu hayaa labadaa qof marka inay shirkoobaan oo kana xoolihiisii uu keeno kana uu khibrad wuxuu hayay iyo wuxuu aqoon iyo macrifo iyo aqoontiisii uu ku shaqeeyo ribaxa iyo faa'iidada soo baxaysana wax lagu heshiiye loo kala qaato taa iyadu khilaaf kama taagna inay bannaan tahay almudaara baa la yidhaahdaa qiraabna waa la yidhahdaa musanifku marka wuxuu keeni doonaa noocyo fara badanoo dadka ay wax ku wadaagaan ama cunto la wadaagay ama lacag la wadaagay ama dadka xataa sarifka ka beecshiraysanaya oo shirkad ku noqday arrimahaasoo dhan oo yuu ku keeni doonaa kitaabka baabu sharika fi acaami wاnahdi wاlcuruud wuxuu ku saabsan yahay shirkadii ku saabsaneed oo lagu shirkoobo acaamkii cunto laisku darsaday oo lagu shirkoobay hadhowna si siman loo kala qaadqaatay wاnahdi wa baabu nahdi nahdigiibuu ku saabsan yahay nahdiguna waxaa weeyaan sahay qaybsigii in dadku sahayda ay wateen intay isku darsadaan markay arkaan qaar inuu sahaydi ka go-ayso ku inay kasii yaraanayso ku inuu xoogow haysto intay isku darsadaan ayna dhahaan aan hadda aan kow ka bilowno oon wada yeelana inta si sibanna u qaadanno walcuruud curuuddina waa ku saabsan yahay cordi waxaa hadda loola jeedaa maa nuquud waxaan lacag ahayn in lagu shirkoobo adahab wاlfida iyo waa keeni doonaa in lagu shirkoobi laakiin waxaan lacag ahayn ayadana waa lagu shirkoobi karaa marka war curuudani waxaa weeyaan cadfu alcaami cala alkhaas wey caamkaas baa curuudu ka mid yahay alaabada kale iyo badeecada kale waxaasoo dhan wal curuud bay soo gelayaan wa kayfa qismatu maa yukaanu wayuusanu mujaazafatan kayfa sidee buu ahaaday qismatu maa yukaal waxa la beego wayuusanu ama la miisaamo haddii lagu shirkoobo oo la wada yeesho cunto iyo wax la miisi iyo wax la miisaami iyo see loo qaybsanayaa mujaazafatan ma loo qaybsan karaa duuduub mujaazafada waxaa weeyaan shaygii oon kiiladiisii iyo miisaankiisii aan la garanayn raashinkii unbaa la aruuriyey karoor iyo karoor iyo karoor baa laga dhigay halkaasna koox baa lagu aruuriyey haggana in baa lagu aruuriyey markaas hebelo intaa ku bax intaa ku bax labana xisaabin way iska bannaan tahay marka laga hadlaayo baabkan hadda aan ka hadlayno ah wax isku darsiga deena qaybsiga inti wa laisku dayrsado wax la wada lahaa haddana la qaybsanayo haddii laisku ogolaada dhibaato ma laha beec markay tahay umaan la ogoleen marka wuxuu leey mujaazafatan duuduub in loo kala qaato aw qabdatan qabda ama ma ahee wax la og yahay oo la qiyaasay oo la xisaabay loo kala qaato qabda qabda wuxuu ku wadaa miisaan la og yahay iyo kiilo la og yahay iyo miis la og yahay in sidaa loo kala qaato limaa yaraa almuslimuun muslimiintu siday u arkaan fi nahji sahi qaybsiga limaa lam yara muslimuuna muslimiintuba saynan u arkin fi nahdi sahi qaybsiga ba'sa wax dhibaata an yaakula haadaa inuu midkan cuno bacdan qayb wa haadaa midkanna bacdan qaybta kale u cuno wixii laisku darsaday ee layihi sahidii baa hebel ka go-aysa aan isku darsanno kow haddaan ka wada bilowno waxbana maarata hala miisi hala kiireeyo lama dhahaye nin walbaba intaa ka cun baa laska dhihi karaa waxba dhibaata a malaha qaala xadaa wuxuu leeyahay wakadalika mujaazafat الdahabi wاlfida dahabki iyo fidadii oo duuduuban ayadan haddii la qaybsanayo tabarucaad iyo samafal loo qaybsanayo wاlqiraani ayaduna waa ku saabsan yahay kitaabka in laisku daro fi tamri timirti timirti in laisku qabto qiraanka waxaa weeyaan timir la wada cunaayey laba xabo ma isku qaban kartaa wixii dadka kale halhaal ay cunayaan haddii ay ku ogolaadaan dhibaato ma leh oy dhahaan nin walba wuxuu qaadan karaa qaato laakiin wixii hadduu yar yahay dadkuna ayna isku cunto iyo isku hunguri ahayna ahayn adoon idan weydiisan inaad laba iyo saddex iskugu qabato hilibkii la cunaayo timirtii iyo taasaa la diiday biduuni idni idan la'aan intaasoo dhan marka musanifka waa keeni doonaa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusufa akhbaranaa maliku ibna anasin abu cabdillaahi alasbaxi imaamu daar ilhijra can wahb bnu kaysaan can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir bni cabdillaahi bni camr bni xaraam asulami annahu qaala wuxuu yihi bacaa rasuulu llahi sala اllah alيه wasalam nabigaa wuxuu bixiyoo diray bacan ciidan buu diray qibala saaxil xagga iyo xeebta dhinacaa xeebta ah ee jiddo iyo yambuc iyo dhinacaasaa xeebtu ka martaaye ayuu nabigu calayh salaatu wasalaam ciidan u diray oo cadowgii iyonan dhibaato kor naga keene naga ogaada waxaad heed ka heshaana hadde waa iska celiyo wey fa amara calayhim wuxuu nabigu amiir ooga dhigay ciidankaasi abaa cubaydata bnu jaraax saxaabiga abaa cubayda la dhihi jiray radia allahu canhu wa ardaah ee ahaa axadu alcasharati almubashariina biاljanna waxaa kale oo laqabkii lagu yaqaanaa amiinu hadi اlumma ummadda nabi maxamed sal slam amiinkeedii wey ninkaasaa ciidanka madax ka ah wahum alaaثumiatin saddex boqol bay ahaayeen buu leey jaabir wa ana aniga jaabirana fiihim saddexdaa boqol baan kamid oo waan la socday fakharajnaa waan baxnay xataa idaa kunaa bibacdi ariiqi wadada qaar kamida markaan marayno wadadii iyo jidkii markaan socono meelunaan marayno yuufaryazaadu sahaydii naga go'day sahaydii baa go'day oo sii gabaabsiday hebel way ka go'day hebel yar usoo hadhay markaasuu fa wuxuu amray abuu cubaydata ninkii amiirka ahaa biaswaadi dalika aljeish ciidankaasi sahaydiisii in la aruuriyo oo hal meel laiskugu keeno fa dalika kullu markaasaa sahaydii oo dhan la aruuriyo hal meel laiskugu keenay markaasuu isku daray marka haddii laisku daray waxaa la yidhah hala fiiriya meeqay dhannaatay fa waxay noqotay miswadey tamr laba kiish oo timiray noqotay ah, laba kiis oo timira ayay noqotay fa wuxuu ahaa marka hadda xilkii waxaa la wareega abu cubayda marka hore nin walba intiisiibu cunayay sooma intan waa in marka la yaryaraysto xaalad khatarana soo food saartay sahid baa sii go-aysa meel fog baa la jiraa oo waa laga fogaya dhulkii marka intiibuu gacanta ku qabtay inuu intii hadba u arkaayo uu gaar u siiyo fa wuxuu ahaa yaquutunaahu kiina masruufo naquudiyo garaam ahaan noo siiya kula yowmi maalin walba qaliilan qaliilan inyar inyar buu noo siin jiri cantoobo cantoobo yaa lagu qaybin xataa faniya ilaa ay ka wada dhammaatay oo ay ka soo hadhay deena wax yar oo wax la sheega ahayn falam yakun markii dambe mayna noqonin yusiibunaa kii uuna siiyo abu cubayda ilaa tamratun tamratun baan heli jiri xabadxabad timira marka dambe waxay noqotay in xabad xabad gacanta laisku saaro xabadaasaa deen ilaa caawa ilaa berri ayaa lagu joogaya wax la yaab leh xabad timira saas darteedba wuxuu leeyahay faqultu waxaan idhi ninkaa wahb ibnu kaysaan ilaa jaabir weydiina wuxuu leeyahay wamaa yuqnii tamra xaba timirad maxay tari xaggay deeqi xaggay qaban qof weyn oo gaajaysan fa qaala wuxuu yidhi laqad wajadnaa waan u darsannay faqdahaa weynta aan weynay xiina wakhtigii ay fariyad dhammaatay xabaddiina xabaddiina markii la waayey yaan u darsannay oon u baahannay oon u walbaharay oon u murugnay ah, inay wax nooleysa markaasaan ogaanay buu leey riwaayo kale wuxuu yihi kunaa namusuhaa kamaa yamusu sabiyu hadyalwaa ummihi ilmaha yar siduu naaska hooyada u nuugo yaantaan u nuugnuugno xabadda timirtaa yaan fanashrabu calayha ma biyo ku cabi jir biyihii ilaan moogtahay ma alquraax biyo iska sidoo adi adoo gaajo aad ku hayso kamama degayaan marka wuxuu le intaan muudmuudsanno yaan biyaha ku cabi jir wax weyn bay noo haysay buu le waa sidii saxaabada nabiga ay ku noolaayeen iyo wadcigii ay soo mareen iyo duruuftii ay ku soo mareen waliba dacwadan iyo diinta iyo jihaad fii sabiil illaah iyo cadow haddana ay ku hortaagnaayeen ayagoo duruufta ku sugan ayay haddana cadow saa hortaagnaayeen gaajaana haysaan kale carara ma jirto ayib qaala wuxuu yidhi uma intahaynaa ila albaxri waxaan soo soconaba baddii baan imaanay fa xuutun waxaa nugu soo baxay intaan baddiiba qarkeeda la istaagin nuguri <clears throat> midla darabi buur oo kalea buuraha kuuskuusan iyo buranburcoodka taagga ah, yaa darab la yidhaahdaa waxaad mooda buur oo meel ka muuqata badda xeebteedii ayaan aragno kusoo baxnay buu yidhi waa xuut malay wax un lagu magacaabi laakiinse nuguri a ah weeyaanoo weyn aad u weyn inuu weyn yahan waa arki doontaa faakala minhu dalika aljeyshu jeyshkibaa waxay cuneen baashaa xuutkaa amaaniya casharata leyla sideed iyo toban habeen oo habeen maalmahoodana la socotay la cunaayey riwaayo kale shahran bil bil bay cunayeen wixii marka wax lala yaabuu noqday waa mayt wax baktiyo dhintay weeyaan laakiin waa maytat اlbaxri uxilad lanaa maytataani wadamaan buu nabig alayه salaam laba bakti iyo laba dhiig baana noo xalaaleeyey xurimat calaykum اlmaytatu wadamu dilayi quraanka maytadana waa inaga xaaraan dhiiggana waa inaga xaaraan laba laga soo reebay laba bakti iyo laba dhiig <clears throat> maytataanka waxaa lagu daray asamaku waljaraad buu nabig alay slam ayaxa iyo wixii badda ku jira malaya waxaasoo dhanna xood iyo malay baa la dhihi marka wuxuu leeyahay waxaasaa noo soo baxay hadday soo socdaan baashanay arkeen waxay cunayeen sideed iyo toban beri uma amara abu cubaydata wuxuu amray bidalcatayni laba feedhood min adlaacihi feedhihiisa shaygaa ka mid a ah xayawaankaasi ayuu yidhi baltoosiya feedhaha saa u taaga dhulka inti loo dhigo saa loo taago wax qaasaylan waa feedhe salkaa dhulka looga saaray saasay u istaagtay fa nusibaa waa la taagay uma kadib amara wuxuu amray biraaxilatin hal in neef geela in la raro neef geel wuxuu yidhi rara kooraheed isaara fa ruxilad waa la raray nin baa weliba layidhi ku fadhiiso oo korka kaga fadhiiso waa fuulay uma marad waxay martay raaxiladii rareed ee qofka uu saaraa taxtahumaa taxta dilcayn labadii feedhood bay hoosta ka martay falam tusibhuma mana taabanin neef oo raran oo korka lagaa sii fadhiyo waxa intuu hoos maray kor ka sii jiro maxaad malaynaysaa waa feedhihii sheega asaga wuxuu muxuu aha risqun saaqahu llahu liasxaabi rasuulilah cunto ilaahay u jiiday asxaabtii nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxayna tusaydaa saxaabada nabiga calayh salaam inay cala alxaq ahaayeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu ay xaq ahayd in ilaahay subxaana wa tacaala kurbadii iyo dhibaatadii haysay uu ka fayday waman yataqi illaaha yajcal lahu mahrajan bay marka noqdeen <clears throat> muttaqiin bay alla ka baqay ilahay makhraj buu u furay cuntadaasay heleen riwaayo kale waxay caddaynaysaa xataa samina ilaaan ka cayilnay way cayileenba say u daaqayn qaala xadaana bishr bnu marxuum xadiidka de waxaad ka fahmaysaa saxaabadii intay haysteen baan tilisu daray nahdigii weeyaan sahaydoodiibay dib u qaybsadeen oo laisku celiyo kii ay wax ka go'ay kii kale xadaanaa bishu bnu marxumin qaal xadaanaa xaatib bnu ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin can salama radia allaahu canhu qaal salaama binu akwac wuxuu leeyahay khafat aswaadu lqowmi qowmka sahaydoodii baa yaraatay oo khafiif noqotay wa amlaquu markaasay faqiir noqdeen ah, laa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq imlaaq waxaa weye waa faqr marka xoolihii wixii sahayda baa yaraatay faqri baa soo waajahay socotaa layahay intii yarada haysteena waa sii dhammaanaysaa fa ataw nabiya nabigay u imaadeen saxaabadu fii naxri ibilihim ayagoo kala tashanaya oo ka dalbaaya geeli ay wateen u raraa iyo gaadiidkooda inay gowracdaan waxay dhe nabiga gaajaan haysa xoolihii waa saydi waa naga sii dhammaanaysaa waxaan rabnaa inaan awrtan aan wadanno een ku soconno ile way raran jireen oo way fuli jireen oo way ku safri jireen dhulku waa dhul saxraa lama lugayn karo aan gowracannon uuska aan ka miranno oon baruurteeda iyo muxuu aha kuluskeedana aan shashafaysanno faadina lahum waa u idmin rasuulka cala salaam naf ba haddayna hayse wuxuu yidhi iska cuna qaasha awrtiinni falaqiyahum nimankii waxaa la kulmay cumaru cumar baa la kulmay ayagoo awrti baana noo fasaxa inaan gowracanno meel bahagooyaa oo cidacsaarabaa oo cidlaa oo wax jooga jirin ayaa la joogaa awrti baan qalanaynaa iyagoo le cumar la kulmay fa akhbaruuhu way u warrameen waxay dha cumaru sidanaa nala amray waananoo ogolaaday awrti baan qalanayna faqaala wuxuu yidhi maa baqaa'ukum nooloshiinna maxay noqoni bacda ibilikum geeliinna markaad cuntaan kadib meeshan cidlada markaad awrtiina ku qalataan xaggeen cirkaa dheer dhulkaa dheer xaggeed gaadhaysaan dhexdaad haddana ku gaajoonasaan waad oomaysaan waad dhanqalmaysaan markaasaad dhexda ku dhammaanaysaan eber baad noqonaysaan hadda awr aad fuushaan ood rarataan ood ku carartaan mabahaysataane haddaad awrtiina dhammaysaan meeshan cidlada ku cuntaan seed u noolaanaysaan buu maa baqaa'ukum bacda ibilikum geeliina gadaashiis markaad cuntaan fa cala anabiyi cumar radi allah canhu markuu nimankii inkiray ayuu haddana nabigu u yimi sala allah aleh ali wasalam nabigu alah salam mashwara iyo talaa loola tegey wixii la qumanaaya talada abuur sheegay ijtihaadka ambiyaduna way ku banaan tahay saxaabadana way muraajacin jireen nabiga alai slam waxay og yihiin inuuna waxyi ahayn oo ra'yi aragti ay tahay waa kala niqaashi jireen rasuulka saxaabada nabi allow saa dhahno washaawirhum fi lamri ba ilah lh subana wataala la tasho nabi maxamedow cumar nabigu u galo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula rasuul allow maa baqaahum dadkan aad tidhi geelina hortii niqasha noloshoodu say noqonaysa bacda ibilihim geelooda markay cunaan kadib halkan ay ku dhammaanayaan faqaala markaa wuxuu yidhi uduce eh, meeshaad geela qasha dhihileed ilaahay nabi buu kaa dhigay rasuulah mucjizaad leh ducadaadi baa la aqbali intan haystaan intaad ugu tufto ilaahu noo barakeedheh tii buu nabigu aqbalo faqaala rasul sal slm wuxuu yidhi naadi fi naasi waa yahay dadka u dhawaaq yaatuuna ha keenaan bifadli aswaadihim sahaydooda wixii dheeraada ah hadda soo haray oo u haray bal keena fabusida waxaa la fidiyey lidaalika wixii sahay ah waxaa loo fidiyey nicun masalle wajacaluuhu waxay yeeleen waxay haysteen calaa nidci masalihi maqaar la megdiyey oo masalo ah ayaa carada dhulka la qodo godka asaga la dhexgeliyo kadibna wixii la hayaa lagu soo rido waxaad arkaysaa wax yar inuu yahay w wax masalo lagu riday maxaad maranaysaa ciidan baanoo socda waa wax yar sidii bay yeeleen faqaama rasuulu lahi sal ly slm baa istaagay fadacaa alluu baryey wabaraka calayhim baraku calayhi cala acaam cuntadiina ilahay barakuu ka dalbay baraka ee dacaa bilbaraka barakuu ilaahay ka baryey alayhi acaamkii u ilahu noo barakee yidhi uma dacaahu markaasuu u yeeray saxaabadii biawciyatihim weelashooda keensada buu yidhi nin walba weelkiisa soo qaato faxtaaa waxaa gurtay annaasu dadkii way gurteen xataa faraqu ilah ka bogaan markaasi dadkii ay nin walba weelkiisa ka buusaday weelkiisa ka buuxsaday ilaa nin walba weelkiisi uu dhammaystirtay oo buuxsaday oy ka wada bogaan uma qaala rasuulu lahi sal slam nabigu wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa macbuud xaq lagu caabudo oon allah ahayn inuusan jirin wa annii aniguna rasuulu llahi inaan ahay inuu rasuululahi yahayn waxaa tusaysa surcat lijaaba ducadaa la ajiibay mucjizada cuntin yaraa ay badatay ilaahay subxaana watacala uu ku manaystay nabigiisa saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam inay xaq ku taagan yihiinna ayadana waa caddaatay ah. marka tanna waxaa wey waa sidii uu musanif ka baabaystayoo cuntadii yaraadeed baa laisku darsaday waa la qaybsaday annahdi baa la yihahdaa qaala xadaanaa moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi qaala xadaana alawsaaciyu cabdiraxmaan binu camr alawsaaci imaam shaab qaala xadaana abunajaashi wasmahu caa cadaa ibnu suhayb alansaari qaala samictu raafic bnu khadiij baan maqlay radi allaahu canhu qaala isagoo yidhi kunaa nusalii maca anabiyi sal slam nabiga maciisaan waxaan tukan jiray alcasra salaada casar markaasaan fananxaru gowrici jiray jazuura neef geel ah fatuqsamu waana noo qaybin jiray ama fatuqsamu waa la qaybin jiray labada waad fatuqsamu waa la qaybin jiray cashara qisamin toban qaybood cashara qisam toban qaybood baa loo qaybin jiray oo neefkiibaa intii la gowracay oo maqaarka laga dhigay oo hilibkiisi la kala waxeeyey toban qaybood laga dhigay fanaakul waan cuni jirnay laxman xaalu yahay hilib nadiijan bisil qabla an taqruba shamsu intayna qoraxda dhicin xadiidku dee baabu mawaaqiiti salaad buu munaasib u yahay daahirka macnaha uu musanifka u baabaystayna waa ka muuqataayoo fatuqsabu cashara qisam intaasay soo gelaysaa marka salaada casar in waktigeeda uu dheer yahay oo marka casarka la tukado qoraxda dhicitaankeeda muddo dheer ay ka hadhay ayuu rabaa xadiidka intiisa kale intaisa hore laga fahmaya maxaa yeelay salaadii markii la tukaday casarkii markii la tukaday qoraxda intiina dhicin baa neef geela la gowracay neefki geelaha waa la qaybay hilibkiisii toban qaybood baa laga dhigay dab baa la saaray waa bislaaday waa la cunay intaasi qoraxdii ay baaqi ahayd qabla an taqruba shams marka casarku inuu waqtigiisu dheer yahay bay kutusaysaa wuxuu musanif ku daliishaday inuu shaahidka tarjumadana waa ku caddahayo fatuqsamudaas weeyaan neefka geela toban qaybood baa loo qaybiyey si siman baa loo qaybsaday xadaanaa moxamed ibn اlcalaa abu kurayb alhamadaani qaala xadaanaa xamaad ibnu usaamata can buraydin burayd ibn cabdilaahi bn abi burda wey aabihii buu ka warinaya abi burda wuxuu ka warinayaa abi burdu ka warinayaa ila isaga burayd ibn cabdilaahi ibn abi burda jadu wey marka abiburduhuna wuxuu ka warinayaa aabbihiis oo ah abu musa ashcari marka musalsal bial shari eh, mxuua ashcari xadiidku intiisa dambe can abi burdata abu burdu ka wariyey wasmahu xaari xaari bin abi musa alashcari can abi musa alashcari cabdullahi bnu qays alashcari radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala la ala slam wuxuu yidhi ina alashcariyiin nimankan ashcariyiinta la yihahdo waa qows reer yamaneed asalkooda ka soo jeedo reer yamaneedahe ashcariyiin baa la abu muusa ka dhashaye yaa wuxuu leeya in alashcariyiina nimanka ashcariyiinta la yidhaahdo idaa armaluu markay waxooda uu ka yaraado fi lqaswi ayagoo sahay ku jira armaluu min aramli baa laga keenay ramliguna waa carada bacaadka la dhahaa sida turaabta oo kale la dhaho daa matraba daa matraba loo leeyahay iyo taribat marka tanna waxaa weeyaan armaluu bimacna ramli wey idaa armaluu waxba waa ma haysta wax yarba usoo haro carada iyaga looma dhexeeyo wey in yarba usoo haro idaa armaluu fi lqaswi qaswiga duulaanka dhexdiisa hadday waxoodii uu ka yaraado oo masaqalla dacaamu ciyaalihim caruurtooda cuntadoodii an yaraato bilmadiinati ayagoo madiinaba joogaan musaafirba ahayn jamacuu waxay jumciyaala kulmiyaan maa kaana cindahum wixii agtooda ah oo raashin ay haystaan fii thawbin waaxidin hal maray ku aruuriyaan uma اqtasamuun way qaybsadaan baynahum dhexdooda fii inaa'in waaxidin hal weelaa lagu qaybsadaa bisawiyati si siman baana loo qaybsadaa fahum nimanka ashcariyiinta la yidhaahdo minii aniga mid yihiin wa aniguna minhum ayaan ka mid ah waxaa laga qaadanayaa tashjiicu faacil alkhayr dadka khayrka sameeya in la dhiirageliyo oo la yihahdo hebel waa ahlulkhayr ajir iyo hawaab badan baad leedahay hebel wax wanaagsan weeye ninkaas la ammaano ayaa laga qaadanaya hortoodii buu ka ammaanaya rasuulka sala allah aleh waali wasalam wuxuu le hum minii wa ana minhu ah. waa ammaanta ugu weyneedadi inuu rasuulka moxamed alayh salaam u yidhaahdo ayagaa baan ka tirsanay ansaar waa kii dhihi jira nabiga alayh salam low salaka naasu waadiyan dadku hadday to qaadi lahaayeen ama ansaarna ay wada qaadiansaar baan qaadi lahaa waa kii dhihi jir rasulka sal la alay slam markay xoogow dhaqaalihii la bixiye ay ka yar sheegtay o dhe anag maxaan noo qadiyey wuxuu yidhi idinka rasuulka ilaahay baad qaadanaysaan oo asagaba gacan madow waxba aan haysanin haddaan anigan waxba qaadanin mark anaga ilama tihin bu rasulka sal la alay slam way ku fareen way ku farxeen fahum minii wa ana minhum ayuu rasulka alayh isalaatu wasalaam qaala almusanifu baabu maa kaana min khaliiطayni ay min shariikayn labada qof ee shirkada ah wixii xaggooda ay shirkada ku yihiin fainahumaa khaliiaynku yataraajacaani waa isku laabanayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si siman fi sadaqati wixii sadaqo la bixiyo haddii sadaqa la bixiyo laba qof oo shirkada ah geel baa iskugu jiray qaalib baa waajibtay binti makhaada qaalintii nin unbaa iskaleh oo neefkiisa ay ku dhacaysaa markaa neefkii haddii hebel la bixiyey sanadkan dee hebelkii kale waxaa la rabaa inuu ku celiyo ah, qaalinta ayada waa la qiimayni afar neefoo aray joogtaa maalan laba neefoo are waa inaad celisaa labana asagaa ku baxay oo loo xisaabay haddii ay jirto tijaaro iyo wax laisku darsaday oo beecsharo ay jirto si nisab mucayanah oo mutasaawi ah ayaa maarta loo qaybsanaya maalan waxay isku darsadeen hal milyan iyo shan boqoloo kun bay isku darsadeen hal milyan iyo shan boqoloo kun markuu raasimaalka yahay hal milyan nin baa iska leh shan boqolna nin baa iska leh ribix iyo faa'iidadii kuna ulu ayuu qaadan wixii soo baxa kuna uluayn buu qaadan marka waa saas maa kaana min khaliiطayni fainahumaa yataraajacaani baynahuma bisawi si siman ya iskugu noqon fi sadaqati sadaqadii wagayri sadaqa sadaqada miaal ma lagu keenaye sadaqada keyrkeedna waa saas ribxi baa kamida tijaaradii baa kamida iyo beecshiradii wixii la siiyey baa kamida oo hadiye haddii loo siiyo dad la yihahdo intana isku leedihiin waa ina siinay waa inay si sinaan u qaataan bisawiyatintana hadda waxaa loo wadaa bilcadaala haddii xoolahooda marka horeba una sineen rasumaalkii ribixuna ku sinaan mahayaan ee laakiin cadaaladda waa in la ilaaliyo oo qof una sadbursi la imaanin una lahayn xadaanaa mxamed bin cabdilaahi bn muana alcanasi qaal xadaanii humaama bin cabdilaahi bn anasin ana anasan xadaa ana abaa bakrin radia allaahu canhu kataba lahu anasba wuxuu u qoray fariidata sadaqa sekada iyo sadaqada maqaadiirteedii iyo faradkeedii muqadarka aha ee qoraa iyo qaabkii loo bixin lahaa iyo waxa la qaadi lahaa allatii farada rasuulu lahi sal slam uu nabigu calayh salaatu wasalam farad yeelay ee uu qadaray qaabkii la bixinaya hadduu geela iyo ari iyo lo iyo wixii da-da la bixinaayo iyo qaala wuxuu yihi warqad bay ku qoreed tiibuu marka u qoray abubakar eh, anas binu maalik wamaa kaana min marka warqadaasaa yuu ku shaqaynaya oo dadka sekada u kaga qaadi waxaa kamid a ah waxa warqadda ku qoran wamaa kaana min khaliiطayni wixii laba qof ay isku darsadaan shurakaa min shurakaa fa inahumaa yataraajacaani waa isku noqon baynahumaa bisawiya si cadaalada ayay iskugu laabanoo kii hadduu mid uu wixiisa bixiyo ka kale waa inu loo celiyo wey saas wey macnaha baabu qismat اhanam arigii qaybintiis oo asana inti isku yeesho ari la qaybsado iyaduna waxyaalaha lagu eh, shirkoobi bay kamid tahay arigii baa kamida qaal xadaana caliy bn xakm aansari qaal xadaana abu cawaanat awadax bn cabd lah can saciid bn masruuq sufyaan athawri aabihiis wey waxaana mari doonaa cashirkeena insha allah isagoo sufyaan uu aabihii ka warinayo saciid ibnu masruuq wey athawri can cabaayata bn rifaaca ibn raafic ibn khadiij can jadii awogiisa oo raafic bnu khadiija radi allahu canhu qaala kunaa maca nabiyi sal اlah alيه wasalam nabiga maciisaan ahayn buu leeh bidilxulayfati dilxulayfa dilxulayfadan maaha tii madiina ee miiqaatu ahli madiinaheed maaha waa dilxulayfa tihaama ku taal marka meeshaasaan joognay bidilxulayfata fi tihaama sida xadiidka ku baan doonto fa asaaba الnaasa dadkii waxaa ku dhacay juucun gaajo daran baa qabsatay fa asaabuu waxay gaaladii ka heleen ibilan geeliyo wahanaman ari <clears throat> gaajana waa haysaa xoolihii markii la qabtayba wuxu aan la qaybinin nin walbaba wuxuu damcay inuu gaajada iskaga bixiyo qaala wuxuu yihi wakaana nabiyu sala allah aleh wasalam fii ukhrayaati alqowm qowmkii socday iyo ciidankiibuu gadaal ka soo socday rasuulka calayh salaam markii dagaal la galayan oo nabiga safka hor u geli jiray oo qofka ugu horreeyu ahaan jiray ninka ashjacu nnaasi dadka ugu geysan wuxuu ahaa ninka nabiga la simaa calayhi salaatu wasalaam barkood waxay dhaheen kunaa nataqii birasuuli illah oo isku dhigi jiray rasul alay slam yaan isku yaan ku gaban jiray laakiin markii laska socdo caadi loo socdo saaqi alqowm aakhiruhu aakhir buu ka soo socday nabiga calayh salaatu wasalaam xadiidka macna kalena waa leeyahay i baabi harbi gadaal buu ka socday waa soo marray xadiis jaabir bn cabdillaah uma markaa fii ukhriyaati qowm nabigu socday facajaluu markaasay degdegeen cajiluu way degdegeen wadabaxuu waxay gowraceen xoolihii intay degeen ayaa awrtii iyo arigii ay wateen bay gowraceen wanasabu lquduura dirba dharyihii baa dabka la saaray oo dhardhaarrihi la kor saaray dabkii lagu shiray faamana nabiyu sal slam baa wuxuu amray markuu yimid wixii xoolo la gowracay oo dabkii baa shidan yahay xoolihina weli lama qaybsanin khumuskii lagama saarin khumusu khumuskii nabiga calayh salaam iyo khumuskii masaalixulumma lama bixinin nabigu wuxuu amray in la daadiyo fa waa la gembiye waaa gembiye dhariyihi o dhan wuxuu yidhi gembiye rasulka sal alay slam sheega sidoo shareecada waxaa weeyaan man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun taasala taagnaan fahuwa radduntii baa ku quntay dad baa hadda shideenoo dhariyi baa saarteenoo waa dhacay hadda neefka ma soo noqonayo iyo lama dhahayo neefkaa la gowracay si xaaraana ayaa lagu gowracay dariiq sharci aan ahayn baa lagu gowracay sidaas darteed waa in la baabi'iya oo la tirtiraa Ah. nabiga ala sl wuuu yidhi gembiyo waa la gembiyey uma qasama xoolihii kale soo haray buu nabigu qaybiyey facadala wuxuu yeelay la simay casharatan tobankii min alhanami aria bibaciiri neef geela ari iyo geel meesha jooga markaa toban neef oo ari hadduu nin helo kan kalena wuxuu helaya neef geeloo heli fanada minha baciir geeli oo gebagabaysan oo agga agga laga taagan yahay oo la qaybsanayo usha lala dhacaayo nada waxaa iska cararayo baynuunay baciiru neef geela cararay ila xoolaha mid bayr qabaa ku jira oo iska cararaaya oon la qaban karin oo kale waa badilwaxshia duurjoogtoo kale oo fiigi fadalabuuhu way ka daba ordeenoo way dalbeenoo faacyaahum waa noojiye waa kari waayeen waa gaari waayeen wa kaana fi lqowmi khayrun yasiir e qoom kale waxaa ku jiray farda yar oo hadda haddii laga daba ordo neefkii cadowgii laga baqayaaba inuu soo gaaro fardahana waa dabaabaadkii iyo difaacii saxaabada wey fama markaasuu dana waxay sameeyeen faahwaa rajulun ninbaa wuxuu ku toogtay oo ganay minhum saxaabadii ka mid a bisahmin leebkiisiibuu ku ganay neefkii sii cararay faxabasahu allah ilaahay baa ku xabisay intuu la helay yuu jilbaha goostoo fadhiistay ritiga asagaa waa fallaaraha dee loogu talagalay gaalada in lagu laayo oo sumaysan qofka ku dhacdaba dhulka ridaysa uma qaala nabiga cala slam wuxuu yidhi ina lihaadihi albahaa'im xoolahan dhaqataane bahaaimta ilaa dhaqataane geeli ariga loodaa waxaa ka mida ah awaabida qaar fiiq qaba ka awaabida lwaxshi wuxuushta iyo dugaagan duurka jooga siday u fiigaan oo kale kuwa fiigaa ku jira oo markuu qofka arkaan bigdhahayo cararaya famaa qalabakum minhaa wixii inaga qaalib noqdood kari weydaan ood gaari weydaan oo inaad intaad qabsataan aad sidii sharcigeed u gowracdaan inii suuroobi weydo ama inagama carara fasnacuu bihi ku sameeya haakada sida ninkan uu sameeyey warmihiinna iyo leebtiinna iyo xabadiinna ka dabagala markaa bismillaahi umbaa la dhihi meeshay kaga dhacdaba haddii nafta lagu gaari waayo waa la qalanaya waa la qalan faqaala jadi awowey baa wuxuu yidhi buu leeyahay ninka la yihaahdo cibaaya binu rifaacaba wuuu le awowey oo raafic binu khadiija yaa wuxuu yidhi inaa narju waxaan ab allow rajaynana qudaraynana aw nakhaafu waa shakuraawi waxaan ka baqaynaa alcaduwa cadowgii baan ka baqaynaa inaan ishaleelno qadan berri meesha waa goobtii dagaalka cadowgii baan ka baqaynaa berri inaan isku dhacno walaysad macanaa muddan mindina ma haysano afanadbaxu bilqasab qasabka maxaan ku gowracnaa iyo dhagaxa qurqurka ahe markii lagu dhufto dhagax kale toorido kale noqonaya waxyaala noocaasoo kalea qaala wuxuu yidhi nabigu alay slam anhala dama wixii dhiig daadiyo anhala baa laga cabiray ogow dhiig daadin keliya maaha wixii dhiigga uu u shumo sida webiga oo kalea loo jeeda min anahri fara badan baa loo wadaa markii awdaajta la gooyo labada mxuu aha xidid ee labada dhinac mara kan cuntada mariya kan neefta intaa markii la jaro afartaba alxulquum walmarih walwadajaan baa la dhahaa afartaba in la jaraa fiican oo la israaciyo khilaaf bay lan ka taagan qaar ba waxay leeyiin labadaasa ku filan meel kaasa kaasa ku filan marka khuruujan can alkhilaaf jar waxaad un ka tegaysaa un maskaxda inaadan maarata goynin baa fiican neefka markaad gowracayso waxaa la yidhaahdo annukhaaca shawkiya yaa iska ilaalin markaad neefka gowracdood xiiddooo dhan goyso laftaasi maskaxda madaxa iyo duudka isku u dhaxaysa ee dhuuxa ku jira iyo muxuuha maskaxda ku jirta kaas in la gooyo ma aha naam inta kalese waa la jari marka wuxuu yidhi nabiga calayh salaam qasab keliya ma ahe alla wii dhiigga daadiya wadukira smulaahi aleyh magac ilahayna lagu xuso fakuluhu cuna ah, ku gowracba dhagax ku gowrac geed soo falliiq soo qaado ku gowrac bishardi waa inuu xiidii goyn karo wii uu jari karo laysa sina ilig kuma jiro asagu wadufa cidina maya ilig iyo cidi iyo wax lagu gowraca kuma jiraan wase uxadiukum waxaan iniga can daalik labadaasi waa iliga iyo cidida eh waxaa loo diiday ama sinu iligu facadmu waa laf lafna sideeda waba laguma gowraco in la nijaaseeyana maba banaana xataa saxara liskagama tiri karo lafaha meelaha iska yaalyaala oo nabiga calayh isalaatu wasalaam kii nahiyey dacama ikhwaanakum min aljin laftio dhan kawaa israaciyey haddii qof nool ku taalla iyo qof haddii wax dhintay ku taallaba wa ama adufru cididuna fa mudda alxabasha xabashada mindiyadeeda wey oo marjin iyo intay qabtaan oo wax marjiano ceejiyaa neefku markay nafta ka baxdo ayaa la cunaya waxyar dabkasaa lagu dhaaso oo caydhiina liska ruugi ayib marka taas waxaa weye labadaas lama ogol lakin wixii inta ka soo haray gowraca shuruudii dabxiga qaar ka mida xadiidka noo caddeeyey waxaa ka mida ah shuruudda dabxiga an takuuna biaalatin xaada qalab af leh waa in wax lagu gowraco toori ama mindi af leh oo la afeeyey walyuxid axadakum shafrata waa kii dhihi jira wasalaam waa inay tahay oo muxuuaha bir aan af badan lahayn oo ku kirkir ah saawirta ay dhahaan lama ogolo shardiga labaad waa an yudkara alayh calayha gowraca marka bismi waa in lagu gowraco neefkan isaga ah saddex waxaa weeyaan qofka daabixe wax gowracayo waa inuu muslim yahay ama ahlu kitaab uu yahay qof muslima ah ama ahlukitaabka yahuud iyo nasaarada diimaha sheegta samaawiga ah kuwa iyaga gowracooda wadacaamu ladiina utu xil lakum wey waa xalaala waa la cuni karaa qasmatulkhanam marka arigii oo la qaybsaday waa aragtay haddii oo qof qaran ay toban heleen qora neef geel ay heleen si cadaalada weeyaan marka baabulqiraani fi tamri bayna ashuraka in laisku qabto timir bayna ashurakaai dad shurakaa u dhaxeeya oo xabad xabad loo cunaayo labalaba iyo saddex saddex inaad ku qabato ayaa la diiday xataa yasta'dina asxaaba asxaabtiisa ilaa idan weydiisto oo tiraa ilmadeeryaana ii ogolaada aan laba iyo saddex iskugu dhuftee iskugu qabtee haddii lagu idmo de wax xoolahoodii ay ku idmeen laakiin inaad aad iska qaadqaadata ma aha dadku ilan isku qacanqaadna ma aha isku hungurina ma aha marka inaad arrintaas adiga aad ilaalisaa loo bahanya aq daleynu kugu tegin adaleynu kugu tegin saxankii la cunaya de adiga markaaba kalabarka aad gaadho wixii dadka kaleba ay irafka taagan yihiin dee ood meeshoodin usoo dhaadhacdo xoogaba ku jira laakiin idan haddaad weydiiso tirado war xaaladiidaa saa iska eh nacam muxuu ahaa dhibaato ma leha dhibaato ma laha ood idan weydiisato way isku caayi jireen haddee arrintaasna oo hungurigaa iyo boobkaa iyo gacan degdegaa iyo wax iskaga sheegi jireen idaa mudat اlaydi ila zaadi lamakum bu biajalihim id ashdacu naasi mxuu aha aqdamu aw ajalu ah, kiila mxuu aha ida ashdacu naasi ah, eh? ajalu ayib saasuu ku gabyaay wuxuu le markay dadka ka hunguri weyn uu gacanta dirba rito aniga wuxuu leeyahay maya waan ka fiirsadaa bu ku leeyahy waan ka fiirsadaa nacam ayib marka wuxuu leeyahay timirtii baa laga hadlaya xadaثana khalaad bnu yaxya qaala xadaثana sufyaan sufyan bn saciid athawri weeyaan qaala xadaثana jabalة bnu suxaym qaala samictu ibnu cumara radi allahu canهuma yaquul nahaa الnabiyu salى الlah alay slam nabiga wuxuu reebay an yaqruna rajulu ninku inuu xiriiriyo isku qabto bayna tamrati laba timir laba aboo timira jamiican la aruuriye hal mara xataa yustaadina asxaaba ilaa asxaabtiisi ka idan dalbo oo hadduu idan dalbo marka waa bannaan tahay xadaana abulwaliid adayalis hishaam bn cabdilmali qaala xadaana shucbat bn xajaaj alwaasidi can jabala ibnu suxeymka haddaa soo marinay wey qaala wuxuu yidhi kunaa bilmadiinati magaalada madiinaan joognay fa asaabatnaa sanatun abaar baa nugu dhacday fa kaana ibnu zubayr wuxuu aha cabdulahi bnu zubayr kuwa xijaaz madaxda ka ahaa cabdulaahi bnu zubayr wuxuu ahaa yarsuqunaa kiina masruufo oo nasaad atamra timir buuna siin jiray wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa cabdulahi bn cumar yamuru binaa kiina soo mara waxay cunayaan ciidankii ayuu soo mari jiray fayaquul wuxuu dhihi jiray laa taqrinu ha xiriirinina labalabaha iyo saddex saddex iskugu qabanina faina nabiya sala allah alay slam nahaa wuu reebay can ilqiraani xiriirinta ila an yastaadina arajulu minkum axad idinka naga inuu idan dalba minkum ahaa walaalkiis mooyeene oo haddii idan lagu siibo markaa dhibaato male baabu taqwiimi اlashyaai ashyaada in la qiimeeyo bayna shurakaai udhaxaysa biqiimati cadlin qiimo cadaalad ah waxyaalahan haddii aynan miliyaad ahayn oo muqawam ay yihiin qiimaha waa inuu qiimo cadaalad yahay oo qofkan saa waxa lagu celinayo intaan la gaarin horta waa in la qiimeeyo wixii kadib la ogaado maxaa nisa maxaa ulua maxaa rubuca maxaa qofka asaga ah loo celin karaa neefka asaga kaga soo hagaagay waa in horta neefka qiimihiisa la garan karo oo haddaad tidhaahdo qorbii asaga ahaa anigaan bixiye maqaalintii aan bixiyey igu soo celi toban kun haddii qiimaheeda suuqa la ogaadana de wax kuso hagaagay shan kun bay noqon lahed wa kugu soo hagaaga de sax maaha marka qiimo cadaalada xadaثna cimraan bn maysarata qaala xadaثna cabdulwaariث bn saciidin qaala xadaثna ayub bn abi tamiim asakhtayaani can naaficin can ibni cumar radi allahu canهuma qaal qaala rasuulu اlahi sala اla alay slam wuxuu yihi man actaqa shiqsan gabal lahu uu ku lahaa min cabdin addoon ninkii xoreeya aw shirkan buu yidhi waa isku mid gabalkii in wey aw qaala wuxuu yidhi nasiiban qayb waa isku mid saddexdaasba shiqsan iyo shirkan iyo nasiiban qayb uu adoon ku lahaa adoon dad aysla lahaayeenoo shurakaa ay isku leeyihiin qaybtii uu ku lahaa ninkii xoreeyaa oo wa kaana wuu u sugnaaday lahu ninkaa wa xoreeyeyna maa xooluu haystaa yabluqu gaari amanahu amana alcabdi addoonka haddii suuqa la geeyo lacagtiisii wax ku filan wuu haystaa ninkan tallaabadan bilaabay biqiimati alcadli haddii si cadaalada ah loo qiimeeyo addoonkan inta asaga uu xoreeyey mar inta kale soo hadhay wuu hayaa ninkan wa xoreeyey fahuwa adoonkii catiiqun ay mactuuqun mid la xoreey wey waa xoroobayaa wuxuu ku xoroobi calaa ninkan asaga xoreey buu ku dul xoroobaya isaga mawlo noqon isaga ah, mawlihiisi buu noqonaya adoon addoonka toban kun buu joogay laba nin baa iskula heedeen waxaa tihi qaybteeda in hawelo xor baa tahay shan kun baa adiga markaa shanta kale soo hadhay haddii xoolahaadii xeradaada ku jirto waxaa la inaad ninkii shariigaada farta ka saarto oo tiraahdo ninkii intaydi waan xoreeye mana kala hari kare shantaadi ho addoonkan anigaa xoreeyo mawlahayga u noqonaya nasiibkiisi waa inaad u celisaa wa lahu uu u sugnaaday maa yabluqu amanahu lacagta addoonka waxa gaari biqiimati alcadli si cadaalad markii loo qiimeeyo fa catiiqu addoonka waa xoroobay wailaa hadduunan hayninba intiisina xoree adoonkan isma raacin karo intii kale ninkii shariigiisi ah ma siin karo ma celin karo sidee la yeeli faqad cataa minhu adoonkii waa xoroobay maa cataa intuu ka xoreeyey kan unbuu orkaya cataa minhu maa cata intuu xoreeyey unbuu adoonka xorkaya intii kalena intii kalena waa adoon alcabd baa la yihahdaa marka adoonka mubacadka goormuu imaanaya laba xaala markii la helo o sayidkii intiisi xoreeyey wuxuu ku wada xoreeyo oo ninka kale u celiyay ma hayo waa ko laba adoonkan adoon intuu shaqeeya wax soo saar leh oo intii lagu lahaa soo shaqayn kara ma aha labadaa hadday jirto addoonka mubacd buu noqon laakiin asalkii addoonkii laisku lahaa haddii la taabto waa inuu oroobaa waa inuu marka waan mari doonaa masalaة اstiscaa istusciya اcabdu ayra mashquuqin alayh buu dhihi doonaaye qiimatulcadligaasu marka marxi shuraka oo dadka ay ka dhexeeya isku celintu waa inay si cadaalada ah horta wax loo qiimeeyo si aan qofna ijxaaf ugu dhicin iyo ulmi qaala wuxuu i laa adri qawluh ma oge hadalkiisa cataqa minhu maa cataqa uu yihi qowlu min naafic hadal naafic inuu yahay ow fi lxadiidi can الnabiyi sala اllah alيه wasalam inuu yahay ma garanaya buu leeyahy qaa'ilkaasna inuu bukhaariha dhici karta wallahu aclam xadaثna bishr bn mxamedi qaala akhbarana cabdullahi bn mubaarak almarwasi qaala akhbarana saciid bn abi caruubata can qataada bni dicaama can nadr bn anasi can bashiir bn nahiik can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy sala اlah alay slam qala nabig wuxuu yihi man actaqa ninkii xoreeya shaqiisan gabal ama nasiib min mamluukihi addoonkiisa xaggiisa uu ku lahaa qaybtiisi buu xoreeyey fa calayhi ninkaa intiisi xoreeyey waxaa korkiisa khalaasow khalaasuulcabdi addoonku inuu wada furto fii maali xoolihiisana uu ka furto intii soo hadhay sayidkii uu celiyo oo deen uu ka wada iibsado addoonkana saa ku xoray fain lam yakun lahu maal kan wax xoreeyey hadduuna xoolo uu ku furtay intii kale uunan lahayn quwima almamluuku addoonkiibaa la qiiminaya qiimata cadlin si cadaalada ah, qiimo cadaalada ah. uma ee yulabu minhu sacy siinka iyo tadil waa dalabi waxaa laga dalbayaa inuu sacyiyo u ordo addoonkan intii lagu lahaa war intayda xor baa tahay shan kun baa laakiin aan iska bixin waaye oon ku wada xoreyn waaye shan kun soo shaqey baa leh hadduu marka bacdigiisi addoonka sayidkiisina maali qayb buu u shaqayn qaybna asagaa shaqaynsanaayo oo xor wey intiisi markuu keeno sayidkiibu farta ka saari kii hadda lahaa kii lahaa markaasuu xoroobaya istusciya hayra mashuuqin calayhi marka labada xaalo haddii la helo adoonku mubacadba noqonaya wailaa yakuuna mubacadan buu noqonaya baabun wuxuu ku saabsan yahay hal yuqracu fi lqisma markii wax la qaybinayo ma la qori tuuran walistisaami fiihi qorimxua e, e, qismada in lagu qori tuurto istisaamku waa un qorce haddii laba shay shay laisku qabto oo la kala bixi waayo khilaaf imaado waxyaala lagu kala baxo waxaa ka mida qurcada iyo qorituuradka ka mida waana qismo sharciga uu ogolaaday in qorituur wa lagu kala baxo qorituur wax lagu kala baxo sharciga sheegay qur-aanka kariimka fasahama fakaana min almudxadiin waa ka ilahi subxana wa tacaala nabiyullahi yuunus alayhi salam markuu doontii fuulay isagoon idan lahayn buu iska dhaqaaqay waa la imtixaamay calayhi salaatu wasalaam doontii hadday cuslaatay oo dadki inay wada halaagsamaan iyo in la kala fududeeyo ay noqotay dee waxaa weeyaan waa la qori tuurtay asaga ku dhacday bal ku celiyo yuunus marku tuuri karre markii dambe saas ku tuuray bay leeyihi markii dambe saas ku tuuray bay yihi khalaas anigii dhaafi laadahaye waxaa weeyaan anaa tadxiya la imaanaya ilahina waa badbaadiyey fi nihaaya ugu dambayntii tawxiidkii buu ku badbaaday ikhlaaska iyo tawxiidka iyo caqiidada saliimkaa ah, qofka muminkaa ah fi shidati uu ku badbaadaa xilliga dhibaatada tacaraf ila allahi fi raqa yacrifka fi shida xilliga barwaaqada ku jirta hadee aad tahay qof suluug iyo muxuu aha akhlaaq iyo cibaado iyo daaca leh rabbigiis ku xiran haddaad tahay xilliga shidada iyo dhibaatadu ilahay kuu faragodaya subxana wa tacala ku badbaadinaya halkaasi fanaada fi ulumaat saddex mugdi buu ku jiraa waa habeen waa bad waa malay saddexdaas gudaha u galay marka laa ilaha illa anta subxaanaka inii kuntu min aalimiin waxaa la dhahaa yunus alayh salaatu wasalaam ninkii ilahay ku baryana waa ajiibayabu rasuulka sala allahu alayh waali wasalam xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana zakariya zakariya bn abi zaaida qaala samictu waxaan maqlay caamiran caamir shacbi sharaaxiil qaala yaquulu wuxuu dhihi jiray samictu waxaan maqlay annucmaana ibnu bashiir saxaabiyin ibnu saxaabi nucmaan ibnu bashiir ibnu sacd radia allahu canhuma can nabi sal slm qaal mahalu lqaa'ima calaa xuduud illah xuduudda ilahay midka kor taagan ee ilaalinaya ee xaddii iyo seerihii alla uu dejiyey dhowraya xuduudda laba macno way noqotaa labadaba waa la dhaha xuduudullaahi qur-aankaana caddeeyey midna waxaa weeyaan awaamirta iyo waajibaadka lagu faray wey waa xuduudda ilaahay maxaa lagaa rabaa ha gudbin mujaawasat lxad hala imaanin qulugu ha ku dhicin wixii lagu amray un la imow midna waa muxaramaadkii xuduudda ilahay ka mida ah. wain alaa waina ximallaahi maxaarima maxaarimtaa ilahay uu xarimay wey ayadana maxaa lagaa rabaa ha u dhowaan tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuha waa xaaraamtii wey tilka xuduudullaahi falaa tactaduuha waa waajibaadkii awaamirti ha gudbinoo ha dhaafin ku ekow marka xuduudda ilahay qofka ilaalinaya iyo wal waaqici fiiha midka ku dhacay hadday xaaraam tahay ku dhacay hadday waajibaad tahayna quluwi la yimid iyo xadbaaf ka maali qowmin qolay la mid yihiin istahamuu qori tuurtay calaa safiinatin doon adilada loo daliishaday ka mid tahay qurcada iyo inay bannaanta qolo doon laba dabaqa ay ku soo hagaagtay ma wada qaadi karta dhammaan dadka inay ay helaan hawada helaan oo biyihii ay ka darsadaan dawliska ay ka ritaan xaggaas qaar inay gudaha galaan ayay noqotay qolana kor fa asaaba bacduhum qarkood waxay ahayd bacduhum aclaaha barkood waxaa siibay aclaaha aclaa safiina doonta korkeedii kore wa bacduhum barkoodna asfalaha hoosti baa ku hagaagay ah, oo nasiiba ugu hagaagay markii qori tuurtay fa kaana aladiina fii asfaliha kuwan hoos galay waxay noqdeen ida staqw markay waraar dalbaanina biy helaan dabcaan min almaai biyo inay dalbaan ay rabaan maruu waxay marayaan calaa man faaqahu kuway ka horreeyo ay soo marayaan hawadii baa la imaani halkaas haddeen awoodaanta laga ridani faqaaluu markii dambe waxay dhaheen kuwii gada hoos fadhiya dadka marmaray low anna annaga haddaan kharaqnaa jeexno fii nasiibinaa nasiibkeennin hoosteennan kharqan jeexitaan meesheennana buyihi ka dhow yihiin oo annagaa badda oga dhowe halkan haddaan alwaax ka saarro oo walam yuudi aan la man fawqana ama walam nuudi aanaan dhimin man fawqana dadka naga koreeya waa ficlaan leed soo sidana ku tashadeen fain yatrukuuhum buu nabigu calayhi salaam hadday ka tagaan kuwaa kale kuwan waxay ku tashadeen waa halaag dadka dhan baa halaagsami haddii biyihii soo galaane hadday faraha ka qaadaan o dhaan meesha ka gashaan baan ka gelaynaa wamaa araaduu waxay dooneen ay faraha ka qaadaan halakuu jamiican dhammaan waa halaagsamayaan badii biyihii baa buuxinaya waa lagu halaagsami badahaas lagu halaagsamayo kale noqonaysaa marka hadda lagu dhammaanaya dadka ku dhammaanayaan waa lagu baaba'aya wain akhaduu calaa aydiihim haddii gacmahooda qabtaan oy dhahaan wardaaya warwara halaagsamayna raalli iyo nus baan ku nahayna soo mara waxba dhib oma aragno najow way badbaadeen kuwan wa najow jamiican dhammaan waa badbaadeen xadiidku marka wuxuu ka hadlayaa istihaamka iyo qorituurashadu in waxba lagu qaybsado wuxuu kaloo ka hadlaya ahamiyat alamri bilmacruufi wanahyi can lmunkar munkarka oo layska reebo macruufkana laisfaro ahamiyada ay leedahay waxaa dadkoo dhan baddoon bay wada saareen addunkii bay ku wada jiraan mashaayikhda kamida fircoon ayaa wuxuu qoray kitaab uu ku magacaabay ataa laa takhtariqa safiina doontu saynan maarata u qarqoomin u maashoobin wuxuu ka hadlaya alamru bilcruf nahy can munkar xumaanta hadii indhaha laga dhowrto oo faraha laga qaado de waxaa weeyaan yacumu saalix wadaalix wixii soo dega wixii aafo soo dega wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa dhacayso walaalaagsami in haddii la aamusnaado baaban wuxuu ku saabsan yahay sharikatu lyatiimi agoonkii oo lala shirkooba waa ahlilmiiraai iyo dadka dhaxalka lahaa oo shirkooba agoonkii iyo dadkii dhaxalka lalahaa agoonkaas oo shirkad noqdo wax isla yeesha iyaduna waa arin u baahan cinaayo iyo khaas in la sameeyo haddii ad agoonkii aad wax isku yeelataan oo dhaxalkii wadaqa yeelataan xaqiisa inaan laga dayacin loona ilaaliyo xadaana cabdاlcaزiiz bn cabdالlahi alcaamiriy alaweysi qaala xadaana ibrahim bn sacdin الzuhriy can salix bn kaysaan can ibn shihaab الzuhri qaala akhbaranii curwa bn zubayr anahu sa'la caaishaةa radi allahu canha caaishuu su'aalay waa curwe wa qaala lays isagu wuxuu yidhi xadaanii yunus can ibni shihaab saasuu sagu yidhi oo ninka la yidhahdo saalix ibnu kaysaan buu mutaabicinaya qaala wuxuu yidhi akhbaranii curwatu ibnu zubayr anahu sa'ala caaishata radi allahu canha inuu su'aalay can qowlihi tacaala wain khiftum ilaa warubac laga gaaro curwa ibnu zubayr habarartiis buu cilmiga ka baran jiray ee muxuu ahaa caaisha sheekadiisiibeed wax bartay aayadaha quraanka iyo tafsiirka gaar ahaan waxaan soo maray ina safa walmarwa iyo sida uguyaami sida ugu fasirtay markuu si khalad u fahmay aayadana waa weydiiyayoo wain khiftum alla tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min anisa maana waulaaa warubac ayaa laga soo hadlay yacnii haddaad cabsataan inaad cadaalad samaysaan bannaanka intaad aweenta ka martaan aayar hal iyo laba iyo saddex iyo afar guursada haween kalaa aayadaasaa marka weydiiya maxay ka hadlaysaa buu yidhi faqaalat caaisha waxay tihi yabna ukhtii walaashay wiilkeediiow asmaa dhashay hiya alyatiimatu aayaddu waxay ka hadlaysaa gabadh agoona oo takuunu ahaanaysa fii xajri waliyiha weligeedii gurigiisii bay ku nooshahay tushaarikuhu weligaasay haddana waxay la leedahay oo shirkad kula tahay fii maali xoolihiisi xoolihina waa wada leeyihiin waana weligeedii oo gabadh adeerkaa uu dhalay wax dhaxalkeeda maaragtay ayada mooyaane wax kaleoo kaaga dhowna uusan jirin hadhow dee gabadhi markay niskeeda qaadato inteedii kalena adigaa tacsiibinaya o sooma xoolii nis nis baad u kala qaadateen isla markaasi waad guursan kartaa hooyadaftirkeed waad guursan kartaa xoolihina waa wada marka wuxuu leeyahay waxay leedahay alyatiimatu takuunu fii xadri waliyiha tushaariku fii maali xoolahana wayla leedahay la wadaajisay wasla leeyihiin fa waxaa cajab gelinaya ibnu camki maaluhaa gabadhan xoolaheedii wa jamaaluhaa iyo quruxdeedii ayaa cajab gelin nin kale haddii gabadha guursato xoolahanay ra kale u geynaysaa quruxdeeda rag kalea la baxaya oo qaadanaya waxaanu ku fikiray fa yuriidu markaasu wuxuu dooni suu nin kaleba usoo dhowaanin weliyuha weligeediba wuxuu doonayaa an yatazawajaha inuu guursado asagaana guurin kara ogow nin kale hadduu guursanasa weligu noqon waana guursan karaa ibnu cam wey waa ilmaadeer wax kaloo kasoo dhowela lama haye fa yuriidu wuxuu doonaya yatazawaja inuu guursado bikayri an yuqsida asagoon cadaalad u samaynaynin fii sadaaqiha meherkeeda inuu guursado u rabaa si fudud bay kusoo gashay meherkeedana uu ka yareeyo xoolaheeda iyo iyadana isku qaatu rabaa ila wax kala hadli ma jire fa inuu siiyo ma rabo wuule biayri an yuqsida inuu cadaalad sameeyo asagoo rabin fii sadaaqihi asaan u cadaalad samaynaynin oo fa aan siinaynin mila maa yucdiiha hayruhu qof asaga aan ahayn hadduu guursan lahaa wuxuu siin lahaa isagoon siinaynin buu rabaa inuu gabadhi saa ku guursado fanuhu waxaa laga reebay an yankixuuhuna gabdhaha agoontae noocaasee gacmahuina ku jira ha guursanina la yidhi ilaa an yuqsiduu inay cadaalad sameeyaan lahuna gabdhaha oo yabluqu ay gaadhsiiyaan bihina gabdhaha aclaa sunatihinna dariiqooda iyo wadadooda midka ugu koraysa mina sadaq meherka meherka sunnadooda xagga meherka gabdhaha lamidkaa ee meherulmiliga ay isla yihiin sunnadooda iyo dariiqooda meesha u koraysa hadduuna gaadhsiinaynin inuu guursado waa loo diiday wa umiruu marka waxaa la amray haddaad gabadhaasi aadan cadaalad u samaynaynin ha ku dambaabina faraha ka qaad adna gabdhaha kala guurso wamiruu waxaa la amraa yankixuu inay guursadaan maa daaba lahum waxay jeclaadaanoo minanisaa haween siwaahunna agoontaa ka soo haray gabdhaha agoonta iska dhaafoo gabdha ka guursadaa lii maala waulaaa warubac qaala curwa wuxuu yidhi qaalad caaisha waxay tidhi uma ina naasa dadkii istaftow rasuula allahi bacda hadi alaaya aayaddan kadib nabigay masalo weydiiyeen oo haweenka ku saabsan faanzla allahu wayastaftuunaka fi nisa aayaddan haddana soo degtay ilaa qowli laga gaaro watargabuuna aadnacaysaan an tankixuuna inaad guursataan wladii dakara allaahu midkuu ilaahay sheegay annahu yutlى calaykum inuu inugu dul akrinaayo fi kitaabi alaayat اuulى aayaddii hore wey wystaftuunaka fi nisa qul ilah yuftiikum fiihina wmaa yutla alaykum fi kitaabidii wey marka wmaa yutla calaykum fi lkitaabi aayaddaa hore weeyaano waa laguu soo sheegay gabadha haddii qurux iyo maal ay leedahay inaad meherkeedii intaad yaraysato oo duudsiiso aad iska guursato ma banaana gabdho kala guursadaa la yidhi waa lagu dul akhriyay ayaddaas alatii qaala allahu fiiha uu yihi wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama taa waan inagu dul akhriya maa yutla calaykum taas soo gelisa fankixuu maa daaba lakum min anisa middaa middaas la sheegayo qaalat caaisha waxay tihi waqowlullahi se fi laayati اlukhra aayadda kale uu ilahay leeya watargabuuna an tankixuuhunna wamaa yutla calaykum taas aayadda horaa ka hadashaye watargabuuna an tankixuuhunadana waa gabar kale wey yatiimtii baa laba noqotay mar waxaa weeya saaxibat اlmaali waاljamaal wey mara qaliilat lmaali waljamaal wey xoolana ma hayso quruxna loogu xishana ma sii laha marka markay xoolo leedahayna inuu xoolaheeda quruxdeedu intuu qaato uu haddana bihirka ku yareeyu rabaa mayaa la yidhi fankixuu maadaama lakum min anisa markii ay xoolo aynan lahayn quruxna aynan lahaynna wuxuu le ah, kuma guursana meeshaad ka dhici ka dhac buu le meeshaad ka dhici ka dhac buu le marka kol haddaad markay xoolo iyo muuqaalba aynan lahayn ayna guursanaynin hadday qurux iyo xoolo leedahayna ma guursan kartaan ilaa bilcadaala marka watargabuna an tankixuuhuna yani waxaa loola jeedaa hiya ragbatu axadikum axadkiin naceebkiisaa loola jeedaa watargabuna aad nacaysaan an tankixuuhunadan waxaa laga wadaa ragbatu axadikum axadkiin naceebkiisa iyo karaahiyadiisa can yatiimatihi uu nacaayo can yatiimatihi nusakda qaar liyatiimatihi bay qorayan marka can yatiimatihi wey agoontiisi buu naci oo haddii raqabaaya can ku tallawdo karaahiye iyo xumaan iyo waa nacayb baa lagu fasiraa marka ragbatu axadikum can yatiimatihi uu nacaayo waatee middan uu naci allatii waa yatiimada iyo agoonta takuunu ahaan fii xajrihi gurigiisa ku noolo ilma adeer weeye weli buu u yahay xiina goortiibuuna nici takuunu ay tahay qaliilat almaali mid xoolo yar waljabaali quruxdoona ay yar tahay markaa mar raba wuxuu meeshaad ka dhec ka dhec fanuhu waa loo diiday marka an yankixuu inay guursadaan maa ragabuu midda ay jeclaadeen fii maaliha xoolaheeda iyo maa raqibu midday jeclaadeen fii maaliha oolaheeda iyo xoolaheeda ay jeclaadeen miyo taamanaysaa haweenka agoonta ah ma guursan kartaan baa layidhi waa laga nahiyey ilaa bilqisti cadaalad inaad ku maamulaysaan ood meherkeediina siinaysaan xoolaheedan bananka oga maraysaan mooyeen maxaa loogu diiday oo loo sii adkeeyey min ajli rakbatihim canhunna wuxuu nacayaa rakbatihimna ciddooda canhunna uu nacaya waa goorma cindamaa takuunu qaliilat almaali waljamaal markaas waad nacaysahay markay qurux maal leedahay xoolaheedii ayadii inaad isku qaalataad rabtaa soo maaha haddana aad meherkeedii ka yarayso marka lama ogolo labadaas suuro marka labada aayadood sidaas ku fasirta caaisha radi allahu canha baabu sharikati fi lardiina dhulkii oo lagu shirkoobay iyo wakayriha keyrkeed qaala xadaana cabdulahi bn muxamedi qaala xadaana hishaam ibnu yusuf sancaanigi weyaan alqaadi sanca akhbarana macmar ibn rashidi can zuhri maxamed bn muslim can abi salamata aلzuhri can jaabir bn cabd lahi radi allah canhuma qaal inama jacala الnabiyu salى اllah alيه waslm nabigu wuxuu un yeelay ashufcata shufcada oo ninka shariiga meesha ku haray awood waxaa loo siiyey inuu qofkii soo galo uu shufceeyo wiiis intuu siiy wii la wareego fii kulli maa lam yuqsam wixii aan la qaybinin oon qaybsaneen wadooyinkeeda ayna kala sarfisaneen faidaa waqacat ilxuduudu hadday xuduuddu meeshu dhacdo oo xuduud la kala yeesho wasurifat iuruqu wadooyinkana lakala leexiyo nin walba wadadiisa la baxo falaa shufca shufca ma jirto ah, shufcatuljiwaar wax la hahda ma jirto haddayna isku wadda aynan ahayn marka dhulkii baa lasla leeya soo maarta shirkad dhulkii baa lagu shirkoobay haddii shirkad lagu yahay dhulka waa in lasilaaliyo oo nin walba ninka u dhowro oo haddaad rabto qaybtaadii inaad aad iibsato aad rabto shirkatu mushaac ahayd waa inaad shariigaadii aad ku tala celiso oo tirahdo niyo arrintaasaan rabaayo waxaa igala wareeg hadday intaad u sheegto kaala wareegi waayo asagana shubxadii baa ka dhici oo ninkaad rabtaad ka gadan kartaa haddaad u sheegi weydo adaan u sheegin nin kale ka gadana shubxa wax la yihahdu leeyahay oo ninkaadii kaama dambeeyo kii aad ka gaday kaama dambeeyo asagoo daba socda arki doontaa intii wixii farta loo saaray baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa qasama shurakaau duura shurakadii waxaa isla lahaa hadday qaybsadaan daarihi aw hayriha wixii kale isla lahaayeen waa kala qaybsadeen nin walba wadadiisii iyo jidkiisii iyo xuduuddiisiibu la baxay falaysa lahum rujuucun walaa shufca soo noqod iyo wax shufca la yihahda meesha ma jirto dhulkiiba hadii la kala qaybsaday xadaana musadad bn musradin qaal xadaana cabdulwaaxid bn ziyaad qaal xadaana macmar bn rashidin can zuhriy can abi salamata zuhri can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma qaal qada nabiyu sal slam bishufcati wuxuu u xukumay awooddaas wuxuu siiyey shariiga xisadiisa in loo celin karo kii ku hadhayna uu ku hari karo xoolihii fii kulli maa lam yuqsam waxaan la qaybin weli faida waqacat ilxuduudu haddii intii la qaybsado xuduudii lala kala baxo oo wasurifati daruq wadooyinkana lakala socdo falaa shufcata shufca ma jirta markaas wax la qaybsaday wey baabu lishtiraaki fi dahabi walfidati wama yakunu fii sarf dahab iyo fida lagu shirkooba iyo waxa sarif uu ahaanayo sarifka waa in yadan biyadin uu yahay oo in markaa aad wax maqan iyo wax jooga aad ku sariftaa la diidi doonaa xadaanaa camar ibnu caliy alfallaas wuxuu ka mid yaha tisadii sagaalkiikamidii tiscadii maxamed shaak waa liloobayba yaa akhrin kara tiscadaas maalmihii hore waa lagu celcelinaya waa la xifdiye haye yaa weli haya waana muhim jiddan muhim weeyaan weliba jiddan aad bay muhim u tahay tiscadana taqaana si baan u hada kor u sheeg yaa sheegi karsa halkaas haya xasan haya waa amr rusali amarka kan wey amr falas a ya wax amr bnu sari bnu aladhe mxuu ahaa wbnulcala wbnu bashaarin kada ibn اmuhana wa ziyaad muxtada ziyaadkaasa u dambeeya ibnu yaxya alximaani sagaalkaasi macnaheedu waxaa weeyaan waa sagaal sheekh oo sheekhyaheennan sheekh usii ahaa sagaal sheekh oo sheekheennan sheekh bukhaari ah iyo sheekh muslim iyo sheekh abu daawuud iyo sheekh tirmidi iyo sheekh nasaa iyo sheekh ibnu maaja sagaalkaasba way soo wada gaareenoo sheekh mubaasharatan toos ah ayay oga qaadeen ayagoo weliba kala fogaa ad ogtihiin inay aad u kala fogaayeen qaarkood ayagaaba sheekh isku siya hadda bukhaari oo kale tirmidi buu sheekh u yahay marka muslim buu sheekh u yahay qaarana way ahaayeen wamaca dalika sagaalkaas sheekh way soo wada gaareen wayna ka wada qaadeen ka la daciiftay ka mid tahay muhimka in la xifdisnaado mar walbaba xadaثna cmr بن عalي الفلاص qال xadaثna abu cاaصم النaبيل mara sheeka koowaad buu noqdaa mara waa artaa waasida ضaxاaq بن mkhlد saaxiب الثuلaaثiyaatku ka mid yahay can cثmaan yعni بن الأswdi qaal akhbaranii سulayman بن abi mسلimi qaala sأltu abaاlminhaal ayaan maqlay abuminhaalkan waa cabdiرaحmaan بن mطcim الbunani cabdiرaحmaan ibn mطcim albunani mid kala jiro asaguna taabici oo sayaar binu salaam alxanafi la yidhaahdo laakiin midka maanta cabdiraxmaan bin mudcim wey can isarfi waan weydiiyey buu yidhi yadan biyadin lagu kala sarifto dahab iyo fido iyo dolar iyo lacag iyo faqaala wuxuu yidhi ishtaraytu ana wa shariikun lii aniga ninaan shirkad nahay yaa shayan shay soo gadanay yadan biyadin baan ku soo gadanay iyo wanasiatin dayn wana waan yadan biyadin bay ahed wana dayn bay ahed waana sarif fajaana albara ibnu caazib baa noo yimid fasalnaahu weydiinay faqaala wuxuu yihi facaltu ana wa shariikii zayd bnu arqam aniga zayd bnu arqam oo shurka ahayn intaa way shaahidka in shirkad lagu noqon kara lacagaha iyo sarifyaha yaan wax gadanay saas samayseen oo kalea samaynay wasalna nabiya nabiga ala slam baa weydiin can dalika faqaala ma kaana nasihatan faruduuh wixii yadan biyadin adhib male waa inii fiican tahay wixii laakiin intaad dahabkii qaaratay fidada berri igu aa istiraahdeen lama ogole faruduu celiya buu nabiga sala allah alay wasalam ribay ku dhacaysaa riba u nasiya faruduu celiya yani kala celiya oo dib u kala noqda weeyaan ayib fadaruuhna waa jirtaa nusadaas nusadaasna fadaruuhu waa jirtaa ka taga wey daruhu ka taga baabun wuxuu ku saabsanaya mushaarakata dhimiy gaalka dhimiga ee muslimiinta cahdiga iyo heshiiska ka dhexeeyo isla nool yihiin in lala shirkoobo yani mushaarakata almuslimiy wadhimiyi baa loo jeeda muslim iyo dhimi baa shirkad noqonay wlmushrikiina kuwii mushrikiinta ah ee kale dhimiinta aan ahayn fi musaaracati beeraha inay shirkad ku noqdaan way banaan tahay mucaamalaadka noocaas ahee daahirka ahee aan walaa iyo baraa shaqo kulehayne maxabe iyo mawadaan shaqo kulehayne xaaraan cad oo uu ku cunsiinaayo iyo khamre iyo ribo iyo qamaar iyo khinziir iyo doofaar iyo beero loo samaystay iyo waxyaasoo kale ah haddaynan ahayn oy tahay shay asalka inaga mubaax noo ah shirkad waad la geli kartaa qof kaiir akaru maalihi xaaraam ay tahay qof xoolihiisa badankood xaaraam ay tahay meel xun wax ka soo kasbaa in xalaalana waa leeyahay intaa xalaashaad iska niyoon kartaa ood kula tacaamuli kartaa kii gaalkaana sidoo kale haddaadan cayna maalihi aadan xaaraam iyo nijaasanimo aadan ku ogeyn xoolahaas aadan dhihayn xoolahan meeshaad ka keentaan garanaya waa xaaraam khamre iyo doofaar wey marka haddaadan saa u ogeyn kownahu gaal uu yahay ama uu yahay qof wax qasqasta oga tegi maysid xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna juwayriyaة بن asmاء can naafici can cabdالlahi radي الlahu canهuma qaal acطىa rasuul الlah qaala wuxuu yihi acطىa rasuul الlahi khaybar الyahuuda nimankii reer yahuudaha wuxuu u dhiibay khaybar wuxuu yihi beertan khaybar ka shaqeeya shirkad nahay waa ka soo baxaan shirkad ku nahay an yacmaluuha inay ka shaqeeyaan oo wayasracuuha abuuraan wixii markaa geedo ahaa oo taagnaana ka shaqeeya oo waraabiya oo musaaqaad wey wayasracuuha wixii dhuloo banbanaanna masigedii iyo geleydii iyo waxyaalaha gelgeliya walahum waxay lahaanayaan shadru maa yakhruju minha waxaa ka soo baxaya nisbay qaadaan oo shirkay ku yihiin xadiidka meelo badan buu ku yimid oo baabulmusaaraca iyo musaaqaad iyo mukhaabara iyo tanna waa kugu yimid oo hadda shirkada dhinacaasi ka soo gashay inkastoo shirkatulmilki aynan ahayn oo hadda nimanka khaybar xoolaha loo dhibay dhulka ayaga ma leh ayaga maleh waa lagala wareegay muslimiintaas iska leh laakiin waxa ka soo baxay ku shirkoobayaan ribaxa ah baabu qasmi اlghanami wاlcadli fiiha hanamkii oo arig la qaybsaday waa kan iyo cadaalad in la sameeyo arigaas fiican loo qaybsado haddii arig la qaybsanayo adaaxi weeyaan maalan udxiyadii weeyaan arigaas isagaas cadaalad in loo qaybsado xadaثna qutayba bnu saciidin qaal xadaثna leyt can yaziid bn abi xabiib can abilkhayr marhad can cuqba bn caamir radi allahu canhu ana rasul sal slam acطaahu marhad cuqbahaasu wuxuu u dhiibay qaraman ari cubw kaali aliganqabu yidhi yaqsimuha inuu qaybiyo calaa saxaabatihi u qaybiyo daxaayaa xaala kownihaa daxaaya ay tahay udxiyo waa ari udxiyoa nabiga ala sl mxuu yidhi saxaabada u qaybi waa qaybiyey fabaqii waxaa soo haray catuudun orgi orgi aan weynayn oo yar ayaa soo haray fadakarahu lirasuulilahi buu u sheegay calayh salaatu wasalam wuxuu orgibaa soo haray faqaala daxi bihi anta ku udxiyayso adiga waa khasaa'istay ka mid baabu sharikati shirkadiibu ku saabsanya fi dacaami waayri cunto iyo ayrkeed in lagu shirkoobo dana si wanaagsan hadhow loo qaybsado wayudkaru waxaa la sheegay ana rajula nin inuu saawama shayan wax gorgoriyey ninbaa nin kale wax ka gorgorinaya faqamasahu aakharu mid kalea qandhuuftay oo inoo gadoo kale wey fa ra'aa cumar wuxuu arkay ana lahu shirka inay shirkad yihiin ayuu arkay midbaa yoxeenaayo walaa ka tegay in inoo gad fartuu saa u yidhi u qandhuuftay cumar wuu fahmay inay shirkad yihiin marka cuntadaas la gadanayo iyo becshirada iyo alaabtaas in lagu shirkoobi karo wey macnuhu xadaثna asبق بن فرجi qال akhbaranii cabdاللahi بن wهbi الmasrي qال akhbaranii سعيid سعيid بن abi أyوب weeyaan سعيidkan can زهرة بن macbadi can jadihi cabdاللahi بن هiشhاam wa kaana cabdالlahi بن هiشhaamkan wuxuu ahaa qad adraka النabiya salى الlaه alay slam mid soo gaaray waa saxaabi صaغيira buu ahaa wadahabat bihi umu hooyadii zaynab bintu xumayd baa qaaday isagoo yar cabdulahi binu hishaamkaasi ilaa rasuulilahi nabiga calayh salaatu wasalaam ay u geysay faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah baayicuu lama baayaco wiilkan bayco la gal baycada iyo sida ragga waaweyn heshiis loola galaayo inay nabiga calayh salaatu wasalaam adeecaanoo maqlaanoo jihaadka iyo howlaha ku saabsan faqaala wuxuu yidhi nabigu huwa saqiirun waa yaryahay mukalaf maaha rufica alqalam buu soo galay waxba hadda ninkan takaaliif lama saari karo baycadu waa ilzaam ilzaam wey waxaa ka dhalanaya qofkan waxaa la rabaa waxa uu heshiis ku galay inuu oofiyo ilaaliyo muhaajir noqdo una baadiye u cararin marka kan waa yaryahaye madaxa intuu umasaay famasaa raso madaxi u masaay wadaca lah u duceeyey madaxa intuu saa ugu taabtay ayuu u duceeyey nabiga alayh isalaatu wasalaam oo carruurta yararka oo madaxa loo masaxo aad bay wax weyn bay iyo dareemayaan madaxa markii loo masaxo raxariis iyaa qalbigiisa gelaysa marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa raxiim buu ahaa naxariis badan buu ahaa sala allahu alayh waali wasalam famasaxa rasa wadaca lah waa u duceeyey wa can zuhrata binu macbad zuhra binu macbadkaasi cabdulaahigan awogiis weeyaan uu ka warinaye waxaa laga wariyay anahu kaana yahruj ducadii maku dhacday ma helay ha waa helay waatan ducadii wuxuu leeyahay anahu kaana wuxuu ahaa yakhruju kii baxa bihi jaddu awowiis ayaa la bixi jiray eh, zuhra binu macbadkaas wuxuu leeyahy anahu kaana wuxuu ahaa yakhruju kii baxa yakhruju bihi jadduhu cabdullahi binu hishaam awowiis cabdullahi binu hishaam baa la bixi jiray oo kaxayn jiray isagoo yar ilaa suuqa xagga suuqa yuu raaci jiray fa yashtari markaasuu cuntadaas soo gadan jiray yashtari acaam cuntadaas soo iibin jiray intaas looma jeedo weli shaahidka waa dhiman yahay fayalqaahu waxaa la kulmi jiray ibnu cumara wa ibnu zubayrin radia allaahu canhuma labada saxaabi fayaquulaani lahu waxay dhihi jireen ashirkinaa warni shirkadda nagu dar adaan ugu duceeyo duca kugu dhacdaye aan wax kula wadaagno faa'idaa helaynaaye faina nabiya sal l slam qad dacaa laka waa kugu duco bilbaraka inuu ilahay ku barakeeyu kugu duceeyey fa yushriku markaasuu wadaajinaya wuxuu lehaye shirkad baa nahay suuqaan isla geli fa rubama asaaba araaxila waxaa dhici jirta inuu helo arraaxila neef geelahoo raran oo subageedii iyo alaabteedii iyo waxeedo dhan wadata kamaa hiya siday ahayd ayadoo ah oo keelaheedi iyo xarkaheeda ku xidhan yahay ayuu heli oo faa'idi fa biha ila lmansil gurigiisu u diri jiri neef dhan oo raran buu intuu faa'iday ribx u helo yuuciddu u diri suuquu kusii jiraa marka barakadii weydii radia allahu canhu ardaa ducadii nabiga sala allah aleh wasalam markaaba waa ku dhacay waxa uu lamid yahay ninkii ahaa curwatu albaariqi curwatu albaariqi ninkii la dhihi jiray nabiga alay slam intuu diinaar u dhiibay yaa wuxuu orod suuqa aadoo neef udxiya iisoo gat neef udxyaha soo gad baa lagu ogaa markaasuu deen wuxuu soo gaday laba neef oo neef walbaba nisfu diinaar diinaar niskii kasoo gaday laba neef oo waaweyn buu keenay markaasuu dee hal neef baa laga rabe mid buu dib u gaday hal diinaar buu ku gaday deen nus buu faa'iidey asagoo diinaarkii loo dhiibay iyo neef arag wado nabigu yimid alayh isalaatu wasalaam markaasuu nabigu u duceeyey alayh isalaatu wasalaam waxaa la yidhi fakaana ida ishtaraa turaaban rabixa biha caro hadduu gado caro hadduu qaato lacag bay u noqon jirtay waa ka rabxi jire waa ka faaidi jire baabu sharikati fi raqiiq addoommihii oo lagu shirkoobo lasla yeesho xadaana musadad qaala xadaana juwariya bnu asma can naafic an ibni cumar radi allah canhuma can nabi sal slam qaal man actaka shirkan lahu nasiib iyo qayb buu ku lahaa fii mamluukin addoon ninkii qaybtiisa xoreey wajaba caleyh waxaa ku waajibaya an yactiqa kulahu dhammaantii inuu xoreeyo an yuctiqa kulah in kaana lahu maalun hadduu xoolo leeyahay weeyaan qadra amanihi lacagta u soo hadhay inta soo hadhay amanilbaaqi baa loo jeeda qadra amanihi amani lbaaqi inta asaga uu xoraystay mooy inta ninkii ula lahaa hadduu heli karo yuqaamu waa la qiimaynaya see lagu ogaan addoonkii baa la qiimeyn qiimata cadlin si cadaalada wa markaasaa la siinaya shurakaahu shurakadii la lehda addoonka xisatahum nasiibkoodii wa waxaa bannaanka laga mariya sabiilulmuctaqi kaa la xoreeyey ee addoonkaa ahaan jiray waddadiisina bannaankaa laga mariya wuu xoroobi bannaankaasu markaa xor buu noqon baa loo jeedaa cataqa calayhi maa cataq ayib soo marray xadiidka xaddaana abu nucmaan xadana jariir bn xasm can qataada can nadr bn anasin can bashiir bn nahikan can abi hurayra radi allah canhu qaala man actaqa shaksan lahu fii cabdin ninkii addoon qayb uu kula xoreeya uctiqa kullahu dhammaan waa la xoreyn idaa kaan lahu maal hadduu xoolo leeyahay wailaa yustasca waa lagu shaqeen waxaa leeyahay nis baad xor tahay nis addoon shaqeeya inta kale isfuro hayra mashquuqin caley soo la dhibayn wuxun tabarun ahayn aan loo dhiibayn baabulistiraaki fi lhadyi walbudni hadiyada xarabka loo wado in shirkad lagu noqdo lagu shirkoobo wlbudni budnigaasna waa cadfu khaas cala alcaam hadyiguu soo gelayaa ila hadyigu geela wuu noqon karaa arig lo wuu noqon karaa budniguwa geela wey in shirkad lagu noqdo tira hebero xoolahan aan maanta xaram ku wadaan kuwada shirkoobaynaa tamatuca hadyigiisi baan iskaga bixinaynaa hadyadii sadaqadeed bay noo wada noqon ajirkiiy tabaabka waan wada leenahay waidaa ashraka arajulu wa baabur idaa ashraka arajulu rajulan nin hadduu ninka kale shirkadda ku soo daro fii hadyi hadyadiisa uu wadaajiyo bacdamaa markii xoolihii uu hadye ku magacaabay oo yidhi xoolahan hadye weeyaanoo uu hadye ay noqotay kadib shirkadii makusoo dari karaa mise inta hore u dhihi karaa xoolahan waan wada leenahay kadib dee hadyaa ka dhigno maya ee bacda ma ahdaa xataa waa bannaan tahay inuu shirkadda kusoo daro qaala xadaana abu nucmaan maxamed bn fadl saduusi caarim xadaana xamaad bnu zayd ibnu dirham akhbarana cabdilmalik ibnu jurayj can caطaa can jaabir bni cabdilahi can daawuusin can ibni cabaasin radi allah canhuma qaala waxay dhaheen qaalaadu waa caطa iyo ninka la yidhaahdo daawuus baa waxay ka wariyeen jaabir ibn cabaas labadii saxaabi baa isku dhacay marka israacay labadoodiba waxay leeyihin qaalaa qadima nabiyu nabiga calayhi salaam baa soo galay iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa subxa raabicatin afar eh, subaxdii afaraad min dilxija dilxija ay afar ahayd bisha dilxija markay afar ahayd yay maka soo galeen waa kii dilqacdo oo shan ka dhiman tahay ay ka soo baxeen madiina sagaal beri bay dhexda kusoo jireen muhiliina bilxaj ayagoo xaj un ku dhawaaqaya oo labayk allahuma xajan leh laa yakhliduhum shay wax kalena uuna ku darmanaynin cumro iyo wax kale aynan ugu daraynin falamaa qadimnaa markaan soo gallay maka amaranaa nabigaana amray xajkan aan ku dhawaaqayno inaan cumro u bedelno fajacalnaaha xajkii waxaan ka yeelnay cumratan cumro ah, fasku aji ila cumra layihahda waan soo maray kitaab alxaj aad musanifka waa kii usoo celceliyey wa an naxila ilaa nisaa'ina haweenka anagan aan u xalaalowno ila mutamaticiin bay noqdeen xaj bay wateen cumray u bedeleen cumradiina hadda waad garanaysaa dawaafkii kacbada sacyigii bayna safa walmarwa taqsiir inta la timaado xalaal baad noqon maalinta yowmu tarwiya unbaad xaj gelaysaa inta kalena xalaal haweenkaadii fafashat waxaa faaftay fii dalika amarkaa nabiga calayh salaam iyo mxuu ahaa taqriirka iclaanka u bixiyey alqaalatu ka hadalkii baa faafay oo saxaabadii wax alfajicisa ah oo la yaab leh yay ku noqotay ma maqasheen ayaa suuqa lala wareegay qaala cadaba wuxuu yidhi faqaala jaabir baaba wuxuu yidhi kamida dadka hadlay fayaruuxu axadunaa ilaa mina oo axadkaana mina miyuu aadi wadakaruhu dakarkiisuna yaqduru uu titifqaayo maniya mina ka titifqayso faqaala jaabir baa wuxuu ishaaray bikafihi sacabkiisa marka yaqduru tilmaamayey dakarkiisii uu tilmaamaya gacanta intuu taagay ayuu yidhi waad fahamteene naga titifqayso miyaan mina aadaynaa saasuu leeyahy dee habeenkaasi hadduu reerkiisa la macaamilo bale subaxdaa la macaamilo intuunan labeyka xajan dhihin waa u banaaneed annagoo markaa ka qabaysanin buu ka wadaa ama markaas miyaan xaj aadaynaa oo shahawaadka anaga gudanay habankaan la macaamilay miyaan haddana isla markiiba xaj guda gelayna waxay aqoon jireen inay loo basaaso oo sidii madiine looga imaado dharkii oo la qabo um xaj laga sii aado marka waa maxay raaxadan fabalaqa dalika الnabiya warkii baa nabiga gaadhay sala اllah alيه wasalam faqaama waa istaagay khaiiban asagoo khudbaynaya faqala wuxuu yihi balaqanii waxaa isoo gaaray ana aqwaama yaquuluuna kada wakada dad inay sidaa isaa leeyihiin oo arrintii aan aniga ka hadlay ay yar dhaliilsan yihiinoo ay leeyihin cibaadada nabi waasee nusqaan baa ku jirta oo kale iyo daacadii iyo ah, taqwadii wallaahi baan ku dhaartay la ana abaru anaa inaga baarinimo badan wa atqaa iniga cabsi badan lilaahi alle minhum xaggooda kuwaa hadlaya anaa biriga iyo baarifalka iyo cibaadada iyo taqwadaba anaa oga badan anaa oga badan buu nabi sal slam yihi wax markaa ay cibaado badni iyo daaca jeceelah oo erii dheer yihiin ma jirto bal anaan dheer amaa sidan waa lay amray waa lay amrayoo in bilaha xajka la cumraysan karo ayaa nabiga loo sheegay calayh salaatu wasalaam markuu hadyada soo kaxeeyey kadib markaasu wuxuu le walow anii istaqbaltu min amrii ma stadbartu haddaan hadda qaabili lahaa oo laii warrami lahaa hadda waxaan soo dhaafay hadda hadyan wadaa oon u duburjeediyey hadyadan kama noqon karoo uma maxilo ila beyt alcatiiq weeyaanoo labadtu shacrii waqallatu hadyi kama noqon karo haddaan hadda wixii hadda aan ogaan lahaa ma ahdaytu hadyaba ma soo kaxeeyeen buu yidhi sidii noo kalean xajka intaan cumre u badala xalaaloobi lahaa walowlaa ana macya alhadya haddaanan hadyo wadinna laa xalaltu waan iska xalaaloobi lahaa faqaama suraaqa binu maalik binu jucshun baa istaagay mudlajigii wey faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah hiya lanaa aw lilabad xajka cumre loo bedelo ama maan cumradiiyo xajkoo laisdhexgeliyo labadaba waa la sheegay hiya lanaa aw lilabadin in xajka cumre loo bedelo fasku lxaji ila alcumra ma annagay khaas noo tahay mise waa weligeed saasay socon doonta faqaala wuxuu yidhi laa bal lilabadi maya weligeedba inaad adoo xaj soo imaada aad cumro u kuu banaan tahay inaad xajkaadii aad soo warata cumro dhexgelisana waa kuu banaan tahay marka dakhalat acumratu اlxaja waa intuu gacmaha nabiga isdhex gelgeliyey qaala wajaa caliyu bn abi aalib baa yimid waa ka marka shaahidka hadda musanifka xadiidka u keenay intan dambe wey cali baa yaman ka yimid faqaala axaduhumaa yaquul labadii xadiidka warinaysay midkood baa wuxuu leeyahay waa cabdulaahi bnu cabaas iyo eh, ninka la yidhaha jaabir midkood baa wuxuu yidhi cali baa yimid oo yaquulu labayka bimaa ahalla bihi rasuulu ullah waxaan niyooday oon xajiyey oo xarmaday labaykadu oo ahlaalti ka dhigan tahaye bimaa ahalla bihi rasuul wuxuu nabigu xarmaday oo soo niyooday unba niyeysna ila yaman buu ka orday xajatulwadaac baa loo baxay dadkii xarayma laha layidhi marka hadiyad xogow dhor iyo soddon neef oo geelan waa wadaa oo hadiyahu nabigu ugu wada calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga niyooday ma garanaya markaasuu iska ijtihaadaya wuxuu sameeyey tacliiq tacliiq buu sameeyey wuxuu yidhi waxaan ku xidhnahay wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam niyooday ma ilaahu niyooday wa qaala aakharu saxaabiga kale wuxuu yidhi labayka asagoo leh buu cali yimid bixajati rasuulilaahi baa niyooday asagoo leh labadaas eray midkuu dhiiriba cali waa soo galay asagoo nabiga ku xidhan faamara nabiyu sal la alay slam wuxuu amray an yuqiima calaa ixraamihi xarmashadiisa inuu ku nagaado oo nabiga calayh salaatu wasalaam ma taxalulin hadyu wadaa haddaa ali isku kala xidhay waa inaan ilaa yowmu naxriga aad dharkeen qabnoon ixraamkeenna aan qabnaayo wixii maxduuraatulixraam iyo xajka laisku diidoo wa ashrakahu marka wuxuu wadaajiyey cali nabigu fi lhadyi hadyadii intaa wey marka wuxuu ku soo celiyey musanifka xadiidkan hadyadii uu nabigu watay iyo tii lagu daray oo cali wado nabiga u lahaa waa lasku daray baabu cadli aharat e, baabu man cadala casharatan toban min alhanami ari ah qofkii oo la simaa bijazuurin fi lqasmi neef geela ninkii la simaa xagga qaybta oo haddii xoolo la qaybsanayo ari iyo geelah agoon baaba xoolihii aabbahood dhexlaya geel iyo ariba waa lahaa aigaa eh, eh, rabaa u geelaan rabaa see loo qaybin neefkii geelahaa iyo waxaa laisku dhigayaa toban neef oo ari ah, toban neef oo ari ah. eh, ah, neef geela iyo toban neef ariga laisku dhigayaa oo kana toban buu qaadan ariga kana neef geela bedelkiisaas ku soconaysaa laakiin markii laga hadlaayo baabulhadiya baabulhadiya markii laga hadlaayo waxaa weeyaan ayadu waxaa soo aroortay toddoba neef oo ari ah in neefkii geela loo dhigay xadaanii ibnu salaam maxamed weeyaane maxamed ibnu salaam qaal akhbarana wakiic ibnu jaraaxin can sufyaan athawri can abiihi sufyaan wuxuu ka wariyey maanta aabihiis aabihiisna waa saciid ibn masruuq wey saciid ibn masruuq athawri masruuq weeyaan bilqaaf can canaayata bni rifaaca can jadihi awogiis raafic bn khadiija radi allahu canhu qaal kunaa maca nabiyi nabiga maciisa aan ahayn bidilxulayfa dilxulayfadahade madiina duleedkeeda aheedba maya mintihaama tii ku taalay waa meel haniimo laga helay oo xoolo laga helay oo gaalo xoolo laga dhacay wey tan madiina ku taalla dagaal kama dhicin fa asabnaa hanaman ari baan helay ow ibil ama geel isku dar labadaba way jireen geeli ari bay haayeen facajila waxaa degdegay alqowmu qowmkii baa degdegay saxaabadii oo gaajaysnayd intuu nabigaba soo gaarin mayntay daadsadeen oo degeen iyo xoolihii goyrax ku bilaabeen fa aqalluu markaasay deen shubaaliyeen bihalquduura dharyihii qalayaan dabkiiba intay saareen dirbo waxaa la arkay wuxuu soo dabkii uu muxuuaha ay shubaalinayso oo ay dabkii saaran tahay aqallu waxay huriyeen oy dabka ku shideen bihalquduura dharyihii cuntadii hilibkiitay saareen istijaal bay la yimideen marka qaacidadii baa dusha laga saaray man istajala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi fajaءa rasul la sal slam baa imaaday faamara biha wuxuu amray in la gembiyo fiyad waa la gembiyey waxaa dhan daadiya bu yihi waa la daadiyey ah, dariiq eyra sharci wey hanimada oon la qaybinin ninkii faraha la gala huluul baa lagu magacaabaa waman yaqlu yati bima qala yowma alqiyaama daahirkan kore haddii la hela addunyada lagu helana wadaa la marino waa la tacziiri uma cadala casharata min alqanam hadda la qaybiyayo tobankii neefoo ariga wuxuu nabiga u dhigay bijazuur neefgeela uma ina baciir neefgeela yaa nabda iska cararay walaysa fi lqowmi ilaa khayrun yasiira farda yaroo isku waardiyanayaan bayna haystaan faxabasahu bisahmin xabasahu rajulu bisahm nin baa leeb ka dabagalay faxabasahu اllahu ilahay baa ku xabiisay bisahmin leebkii faqaala rasuulu lah sal slam baa wuxuu yidhi ina lihadihi اlbahaa'imi xoolahan aad dhaqataan ee bahaa-imta la yidhaahdo awaabida bay leeyihiin kuwa fiigtaalahoo bayr qaboo carari ka awaabidi lwaxshi duurjoogta xayawaanka duurjoogta markay ina arkaan meel ka arkaan badbowdaya oo kale iska noqonayaan xoolihii lagu ogaa gacanteena inay ku jiraan na maqlaan famaa halabakum minhaa wixii inaga qaalib noqdood keri weydaan oo gaari weydaan fasnacuu bihi haakada ka dabagana xabaddaa lagu ridaya bismillahi intii la dhaho waranka laga dabaganaya leebbaa lagu tooganaya haddii nafta lagu gaari waayana waa laiska qalan haddaad bismillahi ku dirtay ood ku gantay qaala jaddi awowey wuxuu yidhi waa raafic bnu khadiiji yaa rasuul allah inaa narju waxaan rajaynayna oo nahaafaan ka baqaynaa an nalqa alcaduwa hadan berri inaan cadow la kulanno walaysa macanaa mudaha mindina ma wadanno sikiintii weri ma wadanno afa bilqasab qasab waxaan ku gowrici karnaa geedaha la jeexa iyo dhagaxa iyo faqaala wuxuu yidhi acjil saasuu nabg ala slam dadaji aw armi dadaji maa nahra dama wixii dhiigga daadiya wadukra smullaahi calayhi ku dadaji oo fakuluu cuna buu nabig alah isalatu wasalaam ku gowracda wixii eh, muxuu ahaa dhiigga daadiya shardatu shaydaan baan la ogoleen sarma yar inaan saa u sarto wixii xiidihii waaweynaa aadan gaarin dhiiggaas u baxay u tifleenaya neefka inuu sidaa ku dhinto taas waqiid bay soo gelaysaa walmawquudatu bay soo geli dhagax weyn inaad ku dhufato wadnaha kaga dhufato saa ku dhimato maskaxda inaad ka quwaaxdo dee eh, maskaxda marka aad ku dhufato uu sidaa ku dhinto in la qasho ma banaana bisoolada madax lagaga dhufto waxaa la rabaa neefka hadduu cararo un baa la toogan karaa wax af leh oo dilaacinaya dhiiggiisa daadinayaana la rabaaye wax culays wax ku dilaayo waxay noqonaysaa ganacgooyadii qur-aanka uu sheegay bakti weeyaan markaas ma ana radama wadukra sm اllahi alayh fakuluu laysa sina ili kuma jiro waxaan inii sheegaye wax ku gowracan kartaan wadufra cidina kuma jirto wasauxadiثukum can dalika labadaas baa inaga sheekeeni ama sinu iligu facadmu waa laf lafna sideedu wax laguma gowraco lamana ogola dhiig iyo nijaas la maryo wa ama dufru cididusa famuda xabasha xabashada wax ku marjisa oo wax ku gowracata kitaab rahan ya intaas ku soo